bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin wالsalaaةu waالsalaamu عlى rasuuli اllah wعlى aalihi وصaxbihi أجmaciin wbacd waxaan ku soo jirnay kitaabkii ahaa manhaj الsaalikiin sheekh cabdiraxmaan bn naasir asacdi raximah اllah gaar ahaan waxaan ku jirnay kitaabu الzakaa ayaa inoo dembeeyey masaa-ishii uu kaga hadlayey mualifku raximah اllah yacni cidda sekada la siinayo iyo meelaha lagu bixinayo wuxuu kaloo ka hadlayey yacni cidda aysan bannaanayn in la siiyo sekadii ayuu ka warramayey dadka la siinayo aayadda ayaa sheegtay yani lagu bixinayo markuu inoo soo sheegay sheekhu wuxuu yacni ka dambaysiyey inuu yidhi waxaa bannaan hal sinfi oo ka mida dadkaasi inuu u kaaftoomi karo wuxuuna usoo qaatay xadiidkii mucaad bnu jabal radia allahu canhu oo ku saabsanaa yani ciddii loo diray haddii arrimahaas yani waxay ka horreeyey yani zakada waxay ka horreeyey hadday ka aqbalaan waxaad u sheegtaa ogeysiisaa allah inuu ku waajibiyey zako laga qaadayo kuwooda qaniga ah loona celinayo kuwooda fuqarada ah marka xadiidku wuxuu sheegay calaa fuqaraa'ihim fuqaraduna waa qismi ama sinfi ka mida weeye sinfi ka mida yani dadkii zakada la siinayay halkaa marka waxaa laga qaadanayaa yani hal sinfi keliya in la siin karo oo markaasi laasim aysan ahayn in asnaaftii oo dhan la wada siiyo way jiraan culimmada kuwa odhanaya dhammaantood waa in la wada siiyaa laakiin xadiidkan wuxuu nas ku yahay inay markaasi ay bannaan tahay wuxuu kadib sheekhu inoo bilaabay cidda markaa aan la siinaynin zakada eh, wuxuuna ka bilaabay alghaniyu ninka haniga ah oo markaas haysta eh, marka la joogo baabu wujuubi zaka marka la joogo hani waxaa loo yaqaanaa ciddii markaa nisaab haysata yani cidda nisaab heli karta ayaa loo yaqaanaa ayib wuxuu kaloo inoo sheegay oo zaka aan la siin karin qofka xoogga leh oo markaa shaqaysanaya ee halkan mowdican oo kale yani anigaba wujuubu zaka waxaa loo yaqaanaa ciddii nisaab haysata laakiin hadda halkan waa ciddii markaas wax ku filan yani haysato weeye cid markaa wax ku filan haysato weeye ka labaad waxaa weeye waa alqawiyu lmuktasab qof xoog leh oo markaasi yani shaqaysanaya waliba culamadu waxay sii raaciyeen waa inuu yani shaqo uu markaasi ku kaaftoomo hadduu qawi yahay laakiin wax shaqaa uusan hayn markaasoo kale waxay leeyihiin waa la siinayaa maxaa yeelay kalfaqiir buu ka dhigan yahay awooddii ha hayo laakiin wuxuu qabta ma hayo wuxuu ka shaqeeya ma hayo waxaa kaloo ka mid a ah dadka la siinayn aalu muxamadin nebi moxamed sal alla alay slam aalkiisa wa aalu caliyin wa aalu cabbaasin wa aalu caqiilin wa aalu jacfarin wa aalu xaari yani kuwaas dadkaasay noqonayaan nebi moxamed sal allah alay wasalam aalkiisu waana soo aragnay yani axaadiista tilmaamaysa nebigu inuu ku sheegay zakawaadku ama inay tahay awsaakhu nnaas kadalika xasan ibnu cali markii uu qaatay timirtii sadaqada uu ka qaatay nebigu markaas inuu ka celiyey oo u diiday markaas inuu cuno waxaa kaloo ku xigay oo sheekhu inoo sheegay mawaalida yani cidda ay xoreeyeen banuu haashim ayaguna markaasi inay la mid noqonayaan ina asadaqata laa taxilu lana wa ina mawaali lqowmi min anfusihim ayuu nebigu yidhi sal allahu alay wasalam xadiidka imaamu axmed iyo abu daawuud ay soo wariyeen oo saxiixa ah yani saasuu tilmaamay halkaasuu inoo joogay wuxuu yidhi mualifku raximah llah qaybta afraad waxaa weeye ama qaybta shanaad walaa liman yani cidna zakadii la siin mayo tajibu calayhi ay ku waajibayso qofku nafaqatuhu nafaqadiisa xaala jarayaaniha yani xaalka sadaqadu markaasi xilliga ay waajibtay cidda markaa nafaqadiisu ay ku waajibayso qofkan sakada bixinaya asna la siin mayo walaa likaafirin gaalna la siin mayo fa ama sadaqatu taawuc sadaqada taawuca sunnada ah fayajuusu waxaa bannaan dafcuhaa in markaasi la siiyo ilaa haa ulaai kuwaas iyo wagayrihim ayrkood in la siiyo waxaa ka mida dadka aan la siinaynin man tajibu calayhi nafaqatuhu kuwa ay ku waajibayso yani markaasi nafaqadiisa haddii uu yahay hadday yihiin caruurtiisii iyo hadday yihiin waalidkiisii labaduba yani markaas cidda ama aqribada cidda markaasi ay qofkan ku waajibayso inuu nafaqeeyo xaalkaasi uu ku waajibay inuu nafaqeeyo zakadii ma siinayo ibnulmundir ijmaac buu ku soo naqliyey yani masaladaas oo wuxuu yidhi ajmacuu culimmadu waxay ku ijmaaceen calaa anlaa zakaata calaa ana zakaata laa yajuusu dafcuhaa inaysan bannaanayn in la siiyo ila alwaalidayni labadii waalid waa ijmaac culammadaa ku ijmaacay inuusan qofku sakadiisii labadiisa waalid siin karin waalwaladi waladkiina inuusan siin karin goorma fi alxaali aladii yujbaru اdafcu ilayhim cala alnafaqati calayhim xaalka lagu khasbayo qofku inuu nafaqeeyo yacnii waalidkiisa iyo waladkiisa xaaladda ay waajib ku tahay inuu nafaqeeyo xaalkaasi yani zakadii ma siinayo waa ijmac inuusan siinayn wa ajmacuu waxay kaloo ku ijmaaceen calaa ana arajula laa yucطii zawjatahu min azakaa ninku inuusan xaaskiisa zakada siin karin lianna nafaqataha calayhi maxaa yeeley nafaqada nafaqada gabadhu asagay waajib ku tahay marka yani ijmac bay culimmadu ku soo naqliyeen cidda ay qofku ku waajibayso inuu nafaqeeyo inuusan markaa zakada inuusan siin karin cilladuna waxay tahay culimmadu ay saa u leeyihiin waxay leeyihiin nafcigii asaguu usoo noqonayaa nafcigii asaguu usoo noqonayaa oo maalan waalidkiisii oo faqiir ah asna uu haniya hadduu sakadii siiyo wuxuu kaga kaaftoomayaa nafaqadii uu nafaqaynayay waalidkiisi waa ka kaaftoomayaa oo waalidkii wuxuu ku kaaftoomayaa zakadii la siiyey kadalika ilmihiisii oo fuqara ah isaguna uu qani yahay hadduu ilmihii uu zakadii siiyo yani waxay ka maarmayaan nafaqadii uu nafaqaynayey marka waxay noqonaysaa qofku asagu inuu ku intifaacay zakadiisii lamana ogola xoolahani waa xoolo ay leeyihiin fuqaradii iyo masaakiinta ay leeyihiin weeye mar hadday yihiin xoolo yani dadkaas ay leeyihiin asagu inuu ku intifaaco lama ogola maadaama asagu ay dib ay ugu soo noqoto nafcigii oo asagu ku intifaacay waxay dhahen culimmadu lama ogola yani markaas eh, laakiin haddii aysan waajib ku ahayn nafaqadoodu oo maalan yani qofkan zakada bixinaya asaga laftiisa faqiir ah yani xaalka asaga aan zaka aysan ku waajibayn inuu nafaqeeyo waladkii iyo waalidkiiba kuma waajibayso ama waxa uu kaga bixinayo zakada ma ahan inuu nafaqayani nafaqa eh, maahane dayn lagu leeyahay uu ka bixinayaa waalidkii aabbihii baa dayn lagu leeyahay ama hooyadii baa dayn lagu leeyahay ama ilmihiisi baa dayn lagu leeyahay waajibkuma ahayn inuu dayn ka bixiyo dayntaa waa kaga bixin karaa maxaa yeelay waxa nafciga ah asaga markaa ugu soo noqonaya ma uu jiro eh, lanna dayn inuu ka bixiyo waajib kumaysan ahayn saasay markaa culimmadu ayay tilmaamayaan lidaalika sheekhu wuxuuna yidhi walaa liman tajibu calayhi nafaqatuhu xaala jarayaaniha xilliga ay ku waajibayso zakadan oo zakada la bixinayo cidda nafaqa ku yeelanaysa qofkan zakada bixinaysa cidda nafaqada ku yeelanaysa ma siin karo zakadii hadduu siiyo marka maxaa ka laasimaya asagu marka inuu dib ugu intifaacay zakadiisii ayb waxaa kaloo ku xiga oon la siinayn zakadii walaa likaafirin gaal la siin mayo oo xadiika inoo cadaynaya xadii mucaad tuukhadu min akhniyaa'ihim faturaddu calaa fuqaraa'ihim waxaa laga qaadayaa kuwooda qaniga ah fuqaradaa loo celinaya cidda laga hadlaya waa muslimiintii weeye muslimiintii kuwoodii qaniga ahaa baa laga qaadaya kuwooda fuqarada ahaa ayaa markaa la siinaya xadiikaasaa laga qaadanaya ayb sheekh wuxuu yihi faama sadaqatu taawuc sadaqada sunnada ah fayajuusu waxaa bannaan dafcuhaa in la siiyo ilaa haaulaa'i kuwaasi iyo waayrihim ayrkood ayrkood kuwaa lasoo sheegay iyo ayrkood waa la siin karaa kuwa lasoo sheegay waa kuwii hadda la yidhi zakadu lama siin karo ayaga iyo ayrkoodba waa la siin karaa ayb maxaa yeelay sadaqaa tatawucu waa ka ballaaran tahay meelaha lagu bixinayo yacni midda waajibka ah oo markaasi kuwii haddaan soo sheegnay banu haashim iyo markaasi kuway xoreeyeen iyo gaaladii iyo ciddii markaa nafaqadiisu ay ku waajibaysay iyo kii qawigaoo muktasabka ahaa iyo hanigii intuba waa la siin karaa waxayna u daliishanayaan xadiidka jaabir bn cabdilaahi nebigu wuxuu yidhi sal اllau alay waslam kullu macruufin sadaqa cumuumkaas waa u daliishadeen cumuumka xadiidkaasi waa u daliishadeen macruufkaas sadaqo weeye waxay kaloo u daliishadeen yani ninka haniga ah marka in la siin karo xadiidka abi horayra uu wariyey imaam albukhaari ee muslim ay soo saareen nebigu sal allahu alay wasalam wuxuu inoo sheegay nin ayaa wuxuu yidhi waxbaan sadaqaysanayaa nin ummadihii hore ka mid ah ayaa wuxuu yidhi waxbaan sadaqaysanayaa lacad sadaqanna bisadaqatin sadaqaan yani baxsanayaa buu yidhi fakharaja bisadaqatihi fawadacaha fii yaddi saariq sadaqada isagoo isle waa nin faqiir oo miskiin ah ayuu siiyey tuug buu siiyey ayb fa asbaxuu yataxadauun tusaddiqa calaa saariq dadki waxay ku sheekaysteen dadka waxay ku sheekaysteen tuug baa wax lagu sadaqaysta caawa ayb haddana wuxuu yidhi wuxuu yidhi faqaala allahuma laka alxamd la adsadaqanna bisadaqata allaw adaa mahad iskale mahad aday ku sugnaatay yacni shaygani iyo waxaani ficilkan aan sameeyey wuxuu ku dhacay iraadadaada iyo doonista adugu aad doontay buu ku dhacay ma kale haddana wuxuu waan sadaqaysanayaa laatasadaqanna bisadaqatin fakharaja bisadaqatihi fawadacahaa fii yadi zaaniya haddana intuu bixiyey zakadii ee wuxuu u geeyey ku sadaqaystay gabar zaaniyada ayuu haddana siiyey fa asbaxuu yataxadauuna tusaddiqa leylata calaa zaaniya subaxii waxaa lagu sheekaystay xalay waxaa lagu sadaqaystay gabar zaaniyad ah faqaala allahuma laka alxamdu calaa zaaniya allow mahad iska leh ay tasaduqii calaa zaaniya inaan zaaniya wax ku sadaqaystay allow ku mahadsan way adaa qadaray faasbaxuu yataxadauuna tusaddiq leylata calaa zaaniya faqaala allahuma laka alxamdu calaa zaaniya haddana wuxuu yidhi latusadaqanna bisadaqatin sadaqaan baxsanayaa buu yidhi oo ku dhaartay fakharaja bisadaqatii fawadacahaa fii yadi aniyin tuu qaado haddana wuxuu u geeyey wuxuu siiyey nin hani ah ayb faasbaxuu yataxadauuna tusaddiqa calaa haniyin waxaa lagu sheekaystay nin hani ah ayaa wax la siiyey faqaala allahuma laka alxamdu calaa saariqin wacalaa zaaniyatin wacalaa haniyin alla adaa ku mahadsan inaan ku sadaqaystay yanii qof saariq ah oo wax dadka xadaya iyo markaa mid zaaniyad ah iyo qof hani ah fa utiya ay fi lmanaam hurdada isagoo jiifa ku riyooday faqiila lahu ama sadaqatuka calىa saariqin falacalahu an yastacifa can sariqatihi waama azaniyatu falacallaha an tastacifa can zinaaha waama alghaniyu falacalahu yactabir fayunfiq mima actaahu اllah waxaa loo sheegay ku riyooday sadaqadii aad siisay ninka tuugga ah waxaa laga yaabaa inuu kaga kaaftoomo oo kaga dhowrsado yacni tuugnimada u xadayo zaaniyada aad wax siisay waxaa laga yaabaa inay zinada iyo xumaanta ay samaynayso eedna kaga dhowrsato oo iska dayso qaniga aad wax siisay waxaa laga yaabaa inuu ku cibro qaato asaga laftiisa inuu ku cibro qaato oo markaasi wixii uu hayay dadka uu siiyo ayaa suurtagal ah marka waxay ka qaateen xadiikaasi yani sadaqadu sadaqa tatawuc bay ahayd ee waajib ma aysan ahayn in markaa hani xataa la siin karo ayay ka qaateen xadiidkaas oo shahiidku waxa weeyaan yani markaasi tusudiqa calaa qaniyin marka fa amaa sadaqa tatawuc sadaqada sunnada ah fa yajuus waxaa bannaan dafcuhaa in loo dhiibo oo la siiyo ilaa haa ulaa'i kuwa lasoo sheegay oo la yidhi ma bannaana wakayrihim iyo kayrkoodba yani markaa in la siiyaa bannaan ayb walaakin kulamaa kaanat anfac nafcan walaakin kulamaa kaanat anfac mar ay tahay anfac nafcan caaman mid markaa wax taraysa nafci caam ah aw khaasan ama nafci khaasa fa hiya akmal yani markaasi markaasay dhammaystir badanta yani mar kastoo nafcigeedu uu caam yahay ama uu khaas yahay ayay markaa akmal sii tahay akmal ayay sii tahay ayib wa qaala الnabiyu salى اllahu alيه wasalam nebigu wuxuu yidhi man sa'la annaasa amwaalahum yacni qofka dadka weydiista amwaalahum xoolahooda takauran yacni liajli takaur inuu wax ku badsado qofka dadka u weydiisanaya fainamaa yas'alu jamran yani dhuxul dab ah dhimbil dab ah ayuu weydiisanayaa falyastakir ha badsado ha kororsado falyastaqila ha yaraysto aw liyastakir ama ha badsado rawaahu muslim xadiidka imam muslim baa wariyey markuu inoo soo sheegay yani sheekhu yani sadaqa taطawuc inay markaasi ay caam tahay ay ka caamsan tahay iyadu aysan muqayad ahayn yani halkan wuxuu inoo sheegayaa su-aasha dadka yani wax la weydiisto oo xoolo la weydiisto iyadoo isagoo qof marka uu ka doonaya inuu xoolo badan helo arrinkaasi dhibaatada ay leedahay ayuu markaa xadiisku inoo sheegayaa wuxuu inoo sheegay nebigu sal allahu alay wasalam inuu yidhi qofka dadka xoolo weydiisanaya isagoo markaa doonaya xoolo badan inuu ku helo yacni oo takaur ay tahay muraadkiisu xoolo badsi yacni waxa uu dadka weydiisanayo waxa weeye waa dhimbil dab ah weeye falyastaqila aw liystakira ha badsa ama ha yaraysto su-aashu marka waa madmuum su-aashu waa madmuum axaadiis kale waxaa ku soo aroortay nebigu sal اllahu alay waslam wuxuu yidhi ma yazaalu rajulu yas'alu الnaasa ma yazaalu الrajulu yas'alu الnaasa xata yaأti ywma اlqiyaama laysa fii wajhihi muscatu laxmin xadiiska bukhaariyo muslim baa wariyey yacni qofku ka zuuli mayo dadku inuu wax weydiisanayo oo waxa laysiiyo uu leeyahay ilaa maalinta qiyaame uu yimaado asagoo wejigiisu yani wax hiliba uusan ku oolin oo lafa ay yihiin yani bashaacada iyo foolxumada noocaas iyadoo ka muuqato ayuu imaanayaa marka yani wax aad u foolxum weeyaan yani qofku waxay u bannaan tahay uun markuu cid wax weydiisanayo awaal muayan ah axwaal mucayan ah waana axwaasha uu sheegay xadiidka qabiisa qabiisa ibnu mukhaariq alhilaali radia allahu canhu yani nebigu wuxuu ku yidhi yaa qabiisatu ina almas'alaa suxtun qabiisow suaashu waa xaaraam suxtun waa xaaraam wey suaashu dhowr nin baa dhowr qof baa laga soo reebay waxaa ka mid ah rajulu asaabathu jaa'ixatu ijtaaxat maalahu faxallat lahu اlmas'alaةu xataa yusiiba qiwaama min cayshin dadkay u bannaantahay su-aashu weeye nin ay masiibo ku dhacday xooliha yani dhibaata kaga dhacday xoolihii beeruu lahaa beerihii waa ka baabeen ama maalan xooluu lahaa xoolihii baa ka dhintay abaaraa yimid ama daadad baa yimid hanti buu lahaayoo baddii ayaa doontii kula degtay wahaakada masiibaa ku dhacday qofkani xoolihiisuna waa dhammaadeen faxallat lahu lmas'alatu qofka noocaasoo kale ah xalaal bay u tahay su'aashii xataa yusiiba qiwaaman min cayshin ilaa uu helo wax markaasi uu ku noolaado ilaa uu ka helayo aw qaala sidaadan min cayshin kaasi waa mid qofkaas de waa qof kasta waa garanaya qofka xaalkiisu noocaas yahay in arrintiisu aad u adagtahay qof kasta waa garanaya yani yani qofka kale u bannaantay waxaa weeyaan warajulun asaabathu faaqatun xataa yaquuma alaaثaة min dawi اlxijaa min qowmihi laqad asaabat fulana faaqatun faxallat lahu اlmas'alaةu qofka labaad waxa weeyaan yacnii nin ay baahi daran ku dhacday ilaa saddex nin oo qoomkiisaa ay ka makhraati kacaan oo yidhaahdaan hebel dhibaataa ku dhacday oo baahi daran baa haysa kaasna faxalad lahu lmas'alatu asna su waa u bannaanta ninka saddexaad waxa weeye wa rajulun taxamala xamaala nin wax qaaday yacnii dad buu islaaxinayaa ay wax kala gaareen marka amwaal iyo xoolo ayuu markaa dusha saaran wuxuu odhanaya waxaas anaa bixinaya wixiba asagu ma hayo anaa bixin ba odhan idinku heshiiya ninkaas xamaalada qaadayna asna yacanii xalat lahu lmas'alatu inuu dhaho dadkii ku yidhaahdo isiiyo xoolo maadaama aan waxa ku qabtay waa u bannaantay asaguna saddexdaa waxaan ahayn ina almas'alata suxtun mas'aladu iyo su'aashu waa xaaraam marka axaadiis badan baa tilmaamaysa yani markaasi yani masalada noocaasa waxaa kaloo soo aroortay nebigu inuu yidhi sal اllahu alay wasalam ina almas'alata kadun yakuddu biha arajulu wajhahu yacni su-aashii qofku uu dad wax weydiinayo kadun kadigu waa dakar uu dakhrayo yakuddu biha arajulu wajhahu qofku weji isku dakhrayo qof isdakdakrayoo kale hadba nabar isku dhufanaya ayuu la mid yahy marka su-aashu yani wax sahlan maahan wax sahlan su-aashu maahan marka qofku waa inuu iska ilaaliyaa yani oo iska dhowraa su-aasha nebiguna yani sidaasuu asxaabtiisa u sheegi jiray yani saxaabigii la odhan jiray xakiim ibnu xisaam radia allahu canhu ayaa wuxuu leeyahay nebigaan weydiistay xoolo sa'altu rasuula اllahi sal اllah alay slam faacطaanii nebigan wax weydiisto waa i siiyey uma sa'altuhu faacطaanii haddana waan weydiisto waa i siiyey uma sa'altuhu faacطaanii raggii iyo xunayn geela la siiyey faraha badanne ayuu ka mid ahaa xakiim ibnu xisaam uma qaala yaa xakiimu nabiga alla hadla wuxuu ku yidhi nabigaa la talinaya yaa xakiimu ina hada almaala khadiratun xulwatun faman akhadahu bisakhaawati nafsin buurika lahu fiih wman akhadahu biishraafi nafsi lam yubaarak lahu eh, fiih kaladii yaakul walaa yashbac alyad اlculyaa khayru min alyad اsufla nabigu wuxuu ku yidhi maalkani waa cagaaran yahay oo waa macaan yahay xooluu dadku way jecel yihiinoo wax macaan weeyaan qofka marka qaata oo marka xoolaha hela asagoon u hanqaltaagayn oo sidaa ay ugu yimaadaan yani qofkaasi waa loo barakeeyaa isagoon cidna wax weydiisan qofka intay xoolihii u yimaadaan sidaa ku hela waa loo barakeeyaa qofka laakiin isagoo u hanqaltaagaya oo raadinaya oo dadka weydiinaya sidaa ku hela lam yubaarak lahu fiihi looma barakeeyo nabigu wuxuu ku tusaaleeyey kaladii yakulu walaa yashbac qof wax cunayo oo kale kadib nebigu wuxuu yani u dambaysiiyey alyad اlculya khayru min alyad الsufla gacanta sare ayaa ka khayr badan gacanta hoosaysa gacanta hoosaysa alyad اlculya waa midda wax bixinaysa asuflana waa midda wax qaadanaysa weeyaan nebigu waa u duceeyey yani cidda dhowrsoon oo iska ilaalisa yani su-aasha yani nebigu wuxuu yidhi sal اllahu alay wasalam qofka isdhowra oo dadka iska ilaaliya su-aashooda allaha dhowro waman yastacfif yucifuhu اllah wman ystani yugnih اllah qofka qani iska dhiga allaha qani ka dhigo waman yatasabar yusabirhu اllah wmaa ucطiya axadu caطaءa khayra waawsaca min aلصabri yani lama siiyo qof caطaa iyo siismo markaasi ka waasacsan sabirka marka qofku yani markaasi waa inuu iska ilaaliyaa su-aasha dadka wax weydiisanaya xakiim ibnu xisaam hadalkaa markuu nebigu u sheegay sal اllahu alيه wasalam wuxuu yidhi xakiim ya rasuula اllah wاladii bacaثaka bاlxaqi laa arzau axada bacdaka shayئan qof dambe wax ka qaadan maya buu yidhi ilaah baan ku dhaartay alle xaq ugu soo saaraye cid dambe wax ka qaadan maya buu yidhi xataa ufaariq addunya ilaa adduunka aan ka tago qofna wax ka qaadan maya buu yidhi fakaana abu bakr radi allahu canhu yadcuu xakiima ila alcaطaa wuxuu ahaa yani abubakr xilligiisii mid oo ugu yeera xakiim inuu siiyo xoolihiisii Eh, fayaba an yaqbalahu minhu waa ka diidey xataa xoolihii xaqa uu lahaa inuu ka qaato waa uu diidey eh, markii xilligii cumar khilaafadii cumar radi allahu canhu markii la gaaray ayuu cumarna ugu yeero wuxuu yidhi kaale xoolahaaga qaado faabaa an yaqbala minhu shayan inuu wax ka qaato waa uu diidey cumar baa marka dadka ogeysiiyo wuxuu yidhi inii ushhidukum ya macshar almuslimiina calaa xakiim anii ucridu calayhi xaqahu min hada alfay fayaaba an ya'hudahu waxaan idin ogeysiinayaa muslimiinta waxaan idin ogeysiinayaa xakiim inaan xaqiisii uu ku lahaa fayga inaan markaa u bandhigay oo aan ii kaale qaado oo u diiday falam yarza xakiimun axada min annaasi bacda rasuuli illaahi sala allahu caleh wasalam xataa tuwafiya xakiim ibnu xisaam qofna wax kama qaadan ilaa markaasi yani uu ka dhintay marka yani waa sifa ayiba yani qofka markaasi cifada noocaasa yani ku sifaysan xadiiku marka wuxuu inoo tilmaamayaa yani qofka dadka wax weydiisanaya isagoo markaasi takaur iyo waxbadsi doonaya waxaas uu qaadanayo oo dadka uu weydiisanayo inay tahay dhimbildaba inay tahay oo markaasi wanaag uusan ku helaynin ee qofka markaas dhimbilahaas dabka ha badsado ama ha yaraysto wa qaala nabiyu sal allahu alay waslm nebigu wuxuu yidhi man sa'ala annaasa qofka dadka weydiista amwaalahum xoolahooda takauran badsi darteeda wax badsanayo fainamaa yas'alu jamran n dadka weydiisanaya jamro dhimbil dab ah falyastaqila ha yaraysto aw liyastakir ha badsada rawahu muslim xadiiska imaam muslim ayaa wariyey yani saxaabadu yani waxay ahaayeen iyagoo xataa baahi badan ay ka muuqato kuwa dhowrsoon bay ahaayeen ilahna wuu ku ammaanay lilfuqaraa'i aladiina uxsiruu fii sabiili illaahi laa yastaiicuuna darban fi اlardi yaxsabuhum اljaahilu aghniyaaa min atacafuf qofkaan aqoon wuxuu u malaynayaa inay yihiin dad ani ah yani say u dhowrsoon yihiinoo su ilaalinayaan qofku markuu arko wuuu ismoodayaa yani wuxuu qofku moodayaa inay yihiin aniye inay yihiin buu umalaynaya inay akhniye yihiin ayuu moodayaa yani min atacafuf yani say isu dhowrayaan isu ilaalinayaan tacrifuhum bisimaahum laa yas'aluuna naasa ilxaafa marka waxa weyaan qofku waa inuu iska ilaaliya dadku inuu wax weydiisto oo markaasi yani uu ku sifooba sifada noocaasa wa qaala sal اllahu alيh waslm licumara nabigu wuxuu ku yidhi cumar radi allahu canhu maa jaaءaka waxay ku yimaado min hada almaali maalkani eh, wa anta hayru mushrifa adoon u hanqaltaagayn oon raadinaynin walaa saa'ilin aan dad wax weydiisanaynin fakhudu qaado wamaa laa midka sa aan ahayn falaa tutbichu nafsaka naftaada ha raacin rawahu muslim xadiiska imam muslim ayaa wariyey xadiikanna wuxuu inoo tilmaamayaa yani maal hadduu ku yimaado adoon raadinoo oo nina weydiisan haddii kaasiiyo kaa iska hadiidinoo iska qaado yani markaasi yani ha weydiin yani adoon weydiisan haddii lagu keeno iska qaado laakiin haddii arrinku uu yahay mid adigu dadka aad weydiiso ood raadisay kaasi arrinkiisu markaasi yani ma fiicna sidaa saxda waxaa weeye oo fiican yani wixii ku yimaada oo adigu adoon raadin ku yimaada inaad iska qaadatid wixii markaasi aan lagula soo doonanna inaadan doonan oo markaa adigu aadan raadsanin wa qaala sal allahu alay waslam licumar radi allahu canhu nebigu wuxuu ku yidhi cumar maa jaaaka wuxuu ku yimaada min hada almaali maalkani wa anta hayru mushrif adoon markaa u hanqaltaagaynin walaa saa'ilin aan weydiisanayn dadka fakhudu iska qaado wamaa laa midka sidaa aan ahayn oo markaasi ishraaf iyo yani su'aal aad ku raadiso oo ku heshay falaa tutbicuu nafsaka waxay kaa aan ahayn oo markaasi aan kugu imaan adaan u hanqaltaaginoon weydiisan ka kuu yimaada midka sida aan ahayn falaa tutbichu nafsaka naftaada ha raacin oo ha raadraadin rawaahu muslim imaam muslim baa xadiikaasi wariyey kitaabu iyaami hada maxalu halkan wuxuu kaga hadlayaa sheekhu yani siyaamkii buu kaga hadlayaa soomka xagga luqada waxaa la yidhaahdaa alimsaak afhaysi baa la yidhaahdaa cid kastoo wax ka haysata cid kastoo hay ka afhaysataa yani hay ka haysataa imsaak baa la odhanayaa waatuu shaacirku lahaa khaylu siyaamu wa khaylu hayru saa'imatin farduu ka hadlayey fardo ordaya iyo kuwa orodkii yani ka joogaan ordaynin khaylun siyaamun siyaam buu ku sheegay khaylun siyaamun yani fardo yani aan ordaynin iyo khaylu ayru saaimatin marka iyaamku waa aimsaak aimsaak an aljary baa loo jeeda beytka marka alimsaak ayaa la yidhahda agga luqada soonka qofka cuntada iska daayaa saaim baa la odhanayaa qofka hadalka iska daayaa saaim baa la odhanayaa alla markuu ka xikaayoonayey ka warramayey maryam bintu cimraan alla wuxuu yidhi fakulii washrabii waqarrii caynan فإma tarayna min الbaشhر أحadا faqulii إنii nadartu للرaحmani صawma saw macnaa الsukuut baa loo jeedaa waxaan ku nadray aamus baan ku nadray إنii nadartu للرaحmani صawma ay الsukuut weeyaan marka waxaa weeyaan yani soomku xagga luqadu waa alimsaak weeyaan xagga sharciga yani soom waxaa loo yaqaanaa yani imsaak biniyaة can أشhyاء maksuuصة fii zamanin makhsuus min shaksin makhsuus yani markaasi in laga haysto yani qofku uu af haysto yani markaasi isagoo markaasi ama alimsaaku can lmufairaat alimsaaku can almufatiraat min urubi min طuluuci اlfajri ila guruubi الshamsi maca الniya yani alimsaaku cala almufatiraat qofku inuu ka af haysto waxyaalaha mufatiraadka qofka uu ku afurayo ayib min uluuci alfajri ilaa guruubi shamsi laga soo bilaabo markuu fajarku soo dhasho ilaa qoraxdu ay ka dhacayso ilaa qoraxdu ay ka dhacayso biniyatinna waa inuu ku daraa biniya waa inuu ku daraa oo niyo waa inay tahay qofku hadduu iska af haysto oo soon uusan niyeysanin markaa dee soonkiisa ma ansaxayo niyo waa inuu la yimaada nabigu weetuu yidhi sal allau alay wasalam man lam yubayit asiyaama min alleyli falaa siyaama lah qofku aan ku seexan habeenkii soonka qofkan ku seexan oo habeenkii markuu yani seexanaya aan uusan niyeysnayn inuu berri soomayo qofkaasi markaa soob ma marka alimsaaku can ilmufatiraat min uluuci اlfajri ilaa guruubi الshamsi yani maca niya saasuu noqonaya soonku xagga sharciga sheekh wuxuu yihi alaslu fiihi qowluhu tacaala alaslu yani eh, kelimada alasl macaani badan baa lagu ilaaqaa ilaa afar macno ayay culimmadu markay usuuliyiintu ka warramayaan ayay ku sheegeen kelimatu alaslu macaanida lagu ilaaqo waxaa ka mid ah addaliil baa ah. lagu odhanaya aslu hadi lmas'ala ay daliilu hadi lmas'ala loo jeedaa aslu hadi lmas'ala bimacnaa daliil hadi lmas'ala ayaa loo jeedaa kadalika waxaa kaloo asal la yidhaahda alqaacida almustamira qaacidada ayadu weligeed yani mutaridka ah ayadna waa loo yaqaana alaslu waxaa kaloo alasal yani loo yaqaanaa almaqiisu alayhi maqiisu alayhina asal waa la yidhaahdaa marka ashyaadaasay culimmadu ku ilaaqaan asalka haddana sheekhu marka alaslu markuu leeyahay addaliil buu ujeeda alaslu fiihi ay fi soom yani soonka daliilkiisu yani waajibinaya oo sheegaya soonku inuu waajib yahay daliilka tusinaya waxaa weeye qowluhu tacaala hadalka alle uu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaamu kama kutiba cala aladiina min qablikum yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii iimaanka laga helayow oo muminiinta ahayow kutiba calaykum waxaa lidinku waajibiyey asiyaamu soom baa lidinku waajibiyey kamaa kutiba sidii loogu waajibiyey cala aladiina kuwii min qablikum idinka idinka horreeyey oo aayadda waxaa loo soo qaataa oo daliil u tahay sharcu man qablana sharciga inaga horreeyey oo markay usuuliyiinta waxay ka warramaan yani aladila almukhtalafa adilada laisku khilaafsan yahay aladila almutafaqa iyo aladila almukhtalafay ka hadlaan aladila almutafaqa waa alkitaab wasunna walijmac walqiyaas aladila almukhtalaf markay ka hadlayaan waxay ku daraan sharcu man qablana ciddii annaga inaga horreysay sharcigoodu sharci ma noo yahay mase nooma ahan taasay marka odhanayaan yacnii in la kala qaado oo markaasi loo kala qaado sharcu man qablana in laga helo sharcigeenna wax waafaqsan haddii sharcigan laga helo wax waafaqsan sharcu man qablana sharcigu noo sida hadda halkan oo kale aayaddan alle wuxuu inoogu sheegay ummadihii naga horreeyey inuu soomku waajib ku ahaa kamaa kutiba cala ladiina min qablikum marka soomku wuxuu ahaa sharcu man qablana sharcigeennuna waa ayday yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaam marka sharcu man qablana sharcun lana haddii markaasi sharcigeennu uu waafaqo oo wax sheegaya wax waafaqsan oo sharcigeennu marka uu ku soo arooro hadii sharcigeena wax diidaya uu ku soo arooro sharci noo noqon mayo labadaas ishkaal ma leh ishkaalku weeyaan yani sharci man qablana haddii sharcigeennu wax diida iyo wax ogol midna yani uusan ku soo aroorin muxuu noqonayaa taasay marka isku khilaafsan yihiin usuuliyiintu arrinkiis yani wuxuu noqonaya laakiin yani tanoo kale yani soonkii yani nusuus baa annaga sheegtay oo sharcigeennu yani ku soo aroortay oo inuu waajib nagu yahay yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii iimaanka laga helay oo kutiba calaykum korkiina waxaa waajib ku ah asiyaamu siyom kutiba asiyaamu calaykum oo kutiba naafacalka waa asiyaam weeye calaykumna waxaa lagu tacalujinaya kutiba kutiba siyaamu soom baa la waajibiyey calaykum korkiina kamaa kutiba sidii loo waajibiyey cala aladiina kuwii min qablikum idinka idinka horreeyey kuwii idinka idinka horreeyey si loogu waajibiyey ayaa idinkana idinku waajibiyey ayb sunnada waxaa ku soo arooray yani axaadii waxaa ka mid a xadiidkii ibni cumar radi allahu canhu bunya alislaamu calaa khamsin shahaadatu an laa ilaha ila allah wa ana muxameda rasuulu اllah wa iqaami الصalaaة wa iitaaءi الzaka wاlxaj wa sawmi ramadaan wa sawmi ramadaan marka waxyaalaha tirar kasta ama ku taagan yahin waxaa ka mid ah sawmkaa ka mid ah qofku hadduu ka tago yani waa arki doonaa in sha allah sheekhu marka wuxuu yidhi wayajibu siyaamu ramadaana wayajibu waajib weeye siyaamu ramadaan ramadaan in la soomo waajib weeye calaa kulli muslimiin muslim kasta ayuu waajib ku yahay muslimkaasoo baaliqin baaliq ah caaqilin caaqil ah qaadirin awooda cala soomi soonka awooda sheekh wuxuu inoo sheegayaa shuruudda uu ku waajiba soomku shuruudda uu ku waajiba soomku ayuu sheekhu inoo sheegayaa shardiga koowaad waxaa weeyaan waxaa weeye alislaam weeye ayib gaalku kama asaxayo haduu soomo kama asaxayo alla wuxuu inoogu sheegay qur'aanka yani wamaa manacahum an tuqbala minhum nafaqaatuhum ila anahum kafaruu billahi ilaa anahum kafaruu billahi wa maysan diidin oo maysan mancin in laga aqbalo nafaqadii gaalada ilaa anahum kafaruu billahi wa allay ku gaaloobeen kadalika soonka in laga aqbalo yani waxaa diiday anahum kafaruu billahi wa alla iyo rasulkiisa inay ku gaaloobeen taasaa diiday marka kufrigu yani alluu dafirsan yahay alle ayuu dafirsan yahay mar hadduu alle dafirsan yahay yani allihii waajibiyey oo yani addoommada ku waajibay hadduusan ogolaynba wuxuu waajibay se ogolaanaya marka marka yani soonkiina waa laga doonayaa yani islaamnimadiina waa laga doonayaa waxyaa lagu ciqaabayo ayuu ka mid yahay waa masalo culimmadu aad oga hadlaan usuuliyiintu yani hal alkufaaru mukhaaabuuna bifuruuci shariica gaaladu ma lagula khitaabayaa shareecada furuucdeeda ma lagula khitaabayaa oo yani ma soo gudagelayaan waa masalo yani khilaafkeedu uu dheer yahay yani usuuliyiintu marka ay tilmaamaan sida saxiixuna ay tahay in lagula khitaabayo oo markaasi ay laazim ku tahay maxaa yeeley waxay u daliishadeen markii aakhare ay tagaan oo la cadaabo waxay ku cabanayaan waxay odhanayaan markii la weydiiyo maa salakaku fii saqar qaaluu lam naku min almusaliin maana tuka bay odhanayaan walam nakun nucimu lmiskiin wa kunaa nakhuudu maca alkhaa'idiin masaa'il culimmadu markay ka hadlayaan furuucda iyo ay kala qaadayaan furuucda iyo usuusha masaa'il furuuca ayay leeyihiin taasaa noo keentay in lala cadaabo marka shardiga koowaad waa inuu qofku muslim yahay gaal kama asaxayso hadduu soomo soon kama asaxayo waxay yani soon baa jira ay soomaan gaaladu oo loo yaqaano yani atatabub bisiyaam in laisku daweeyo soonka qaar baa kitaabo ka qorayba gaalo ah ayaa kutub ka qoray in laisku daweeyo oo soonku waa caafimaad soonku waa caafimaad sheekh albani raximah اllah yani kutubtiisa qaybo ka mid ah sida asilsila axaadiis daciif ah wuxuu ku sheegay yani wuxuu yidhi xanuun ayaa markaa igu dhacay muddo badan baan xanuunsanaa dhakhaatiir badan baan soo maray dhakhaatiirtii wax badan kama faa'iidin buu yidhi marka dambe iska soomay buu yidhi sheekhu waan iska soomay soonkaas yani waxaa weeyaan cuntadii ayuusan qofku cunayn laakiin qofku biyuu iska cabayaa keliya cuntadiibu ka soomaya iska daynaya ilaa soomku alimsaak buu ahaaye cuntadiibu ka afhaysanaya laakiin biyuu iska cabayaa afartan maalmood baan sidaas ku soomanaa buu yidhi oo wax cunto aanan cunin arbaciina yowman waa bil iyo toban maalmood biyo mooyaane wax kale afkaygama saarin buu yidhi xanuuno fara badanoo hayey baa ilaha iga caafiyey buu yidhi xanuuno fara badan ee ilaha iga caafiyey buu yidhi nin aan saaxiibo ahayn oo asna xanuuno qabay oo meelo badan soo maray oo dibadaha tegay oo meelo badan maray oo dhakhaatiir la kulmay oo waxba ay ka qaban waayeen baan arrintii u sheegay buu yidhi oo weliba asagu xanuunkiisu xanuun daran buu ahaa oo markuu xanuunsado oo xanuunka uu ku dhaco wax alla wixii hortiisa yaallaa waa waa dagaalamaya ninkaastaa marka u sheegay buu yidhi ninkii ayaa asna sidii bilaabay oo wuu soomay markuu isbuuc joogay ayuu ninka caafimaaday buu yidhi isbuuc markuu joogay ayuu ninkii caafimaaday xanuunkii iyo wixii uu yani ka cabanayay uu ka caafimaaday buu yidhi ninkii marka cid kasta oo ou arko oo tidhaahda xanuun baan nahaya wuxuu dhahaa buu yidhi sooma soom buu qoraa markii dambe waxaa u yimid buu yidhi inan yani hooyadiis uu xanuun ku dhacay oy yani xanuun halisa ku dhacay oo markaasi ay iska jiifto sariirta iska jiifto oo dadkii ay dhasheen ay ku rafaadeen ninkaasa u yimid markaasuu yidhi soomiye islaanta wuxuu ku yidhi islaanta soon ma awoodi karto waa islaan yani qof weyn weeye waa qof wax kala garanaysa maahan iska daa buu yidhi biyo agta inta u dhigtaan soomiya ayadaa biyaha markay gaajo iyo baahi dareento iyo yani ayadaa iska cabaysay soo waadix maaha sidiiba buu yidhi yani caruurtii ay dhashay biyaa laag dhigay faraha cuntana lama siin faraha laga qaaday soo waadix markay dee baahi qabatay oo wax kale ay wada biyaha iska cabtay muddo kadib gaba isaat waaba caafimaadayba soo waadix waa isaat waa caafimaaday marka yani xadiis baa jira soo aroorey ohanaya suumu tasixu sooma waad caafimaadsan lakin xadisku waa daciif ma sugnaa xadiidka markuu ka hadlay takhriijkiisa sheekhu ayuu soo aroorinayaa ah, yani qisadani sawaadix maaha suumu tasiixu xadiisku waa daciif marka wuxuu tilmaamay sheekhu yani markaasi inay jirto bacd alamraad yani xanuuno fara badan oo qof markuu yani soomo oo qaabka noocaasa uu sameeyo uu markaa ka bogsanayo ayb marka qofka yani muslim waa inuu yahay waa shardiga koobaad shardiga labaad waa inuu baaliq yahay baaliq wixii markaasi hadduusan baaliq ahayn soonkii waajib kuma ahan laakiin in la soomiyaa fiican oo asxaabtu waxay samayn jireen ilmaha yaryarka ah ilmaha yaryarka ah ayay soomin jireen oo markay gaajoodaan oo baahidu qabato oy ooyaan bay waxay ku ciyaarsiiyaan bay siin jireen bay ku mashquuliyaan haddana waxaad arkaysa rag waaweyn ama dumar waaweyn oo iska afuran oo odhanaya anagu qaangaar ma nihin sawaadix maaha waxaa saddexiy toban jir labiyo toban jir oo nin weyn ah oo iska cunaya sawaadix waajib waajibkuma aha soonkii laakiin sida fiican waxa way in la soomiyo leanna qofka ku tababaranaya haduusan hadda tababaran oo qofkii yani markuu yaryahay uusan soo yani la qabsan hadhow markuu weynado qofku waa ku adkaanayaa soomkii sawaadix maaha waatuu sheekhu ku tusaalaynayey shee cabdikariim ku tusaalaynayey yani rati isagoo weyn la yidhi yani markaasi waxaa la barayaa qaabkii markaasi loo yani waa tababaraya lama qabsanayo laakiin markuu yaryahay haddii lagu tababaro dee uu la qabsanayaa soo lakiin rati weyn aduu ku diraya marka dambaba haddii aad ad waa tababaraya marka waxaa weeyaan qofku intuu yaryahay waa inuu la qabsadaa cibaadaadka oo markaa soonkii iyo salaadihiiyo ula qabsadaa sheekhu marka wuxuu yajibu waxaa waajiba siyaamu ramadaan ramadaan in la soomo waajib wuxuu ku yahay calaa kulli muslimin muslim kasta oo baaliqin baaliq ah waajibka ma aha laakiin yani markaasi baaliqa tusan ahayn waxaana tusinaya xadiidkii rufica alqalamu can alaaa saddex yani qalinkii waa laga rafciye waxba laga qori mayo waxaa ka mid ah almajnuunu xataa yafiiq qofka waalan ilaa uu ka miirsado wاnnaa'im xataa yastayqada yani qofka hurdo ilaa markaa uu ka tooso wاsabiy xataa yabluq ilmaha yar ilaa markaasi uu ka qangaarayo kuwaasay markaasi yani waajib kuma ahan laakiin yani ilmaha yar hadduu soomo oo la soomiyo yani markaasi ajarkiisii caaqilin caaqil waa inuu yahay oo majnuunkii baa baxaya almajnuun xataa yafiiqa oo qofku hadduu ramadaankii waalan yahay yani soon ka asixi mayo soon ka asixi mayo oo shuruud takliif shuruudda qofka mukallafku ku noqdo waa laba shardi albuluuqu waalcaqlu albuluuqu waalcaqlu qofku waa inuu baaliqna yahay caaqilna waa inuu yahay baaliq caaqila qofku waa inuu yahay labadaa haddii la waayo qofka mukallaf ma noqonayo qofka marka waalan xataa in laga bixiyo fidye laga bixiyo yani ma laazimayso qofka haddii ramadaankii uu waalan yahay lanna mukalaf maaha mar hadduusan mukalaf ku ahayn yani lagana soomi mayo yani fidina laga bixin mayo lanna waa hayru mukalaf weeyaan ayib qaadiran awooda cala soomi soomka awooda oo soonka hadduusan awoodi karin oo xanuunsan yahay ama musaafir u yahay soonka yani ku dhibaatoonayo asna markaasi waajib ku noqon mayo laa yukallifu allahu nafsan ilaa wascaha ilah wuxuu leeyahay ma mashaqeeyo ilaa waxay awoodi karta mooyaane marka waa inuu yahay caaqilin mid caqlila waa inuu yahay qaadirin awoodi kara cala sawmi soomku waa inuu awoodi karaa ayb biru'yati hilaalihi aw ikmaali shacbaana alaaiina yowman yani wuxuu ku soomayaa biru'yati hilaalihi yani soonku sheekh wuxuu inoo sheegayaa muxuu soonku ku waajibaa wuxuu ku waajibayaa biru'yati hilaalihi yacni markaasi bishiisii in la arko oo bishii ay bilato ramadaan alla wuxu faman shahida minkum ashahra falyasumhu yani qofka markaasi goobjoog ah bishu markay dhalato ha soomo ayib idaa ra'aytumuuhu fasuumuu waidaa ra'aytumuuhu faaftiruu markaad aragtaan bishii oo dhalatay markaa sooma haddii aad aragtaan yani bishii kale oo yani shawaal aad aragtaanna markaasi faafiruu yani markaa afura marka biru'yati hilaalihi yani markaas hilaalkii ramadaan oo dhashay ayuu markaasi ayuu soonku ku waajibayaa aw ikmaali shacbaana alaaiina yowman wuxuu kaloo ku waajibayaa in markaas la dhammaystiro shacbaan soddonkeedii in la dhammaystiro oo bisha islaamku waxay ku dhammaataa ima alaaiin wa imaa tisca wa ishriin bay ku dhammaataa yani sagaal iyo labaatan ama soddon bay ku dhamaata intaa kama yaraato sagaal iyo labaatanna kama yaraato soddonna kama badato waxaa sidaa khilaafsan bilaha milaadiga oo ayagu markaasi siddeed iyo labaatan bay mar noqdaan mar soddonkii bay dhaafaanoo koo iyo soddon bay noqdaan marka yani ayagu markaasi yani sidaas saxdan culimadu waxay leeyihiin waa in wax lagu xisaabsadaa bilaha hijriga ah bilaha hijriga ah waa in lagu xisaabsadaa bilaha milaadiga wax lagu xisaabsado culimmadu waa diideen oo waxay ku darayaan atashabuh bilkufaar gaaladoo laisku ekeysiiyo yani ayay culmamaha ku darayaan oo nabigu sal la alay wuxuu yihi man tashabaha biqowmin fahuwa minhum qofka qolo isku ekeysiiya ayaguu ka yahay yani ayaga ayuu ka yahay marka tashabuh waxaa ka mid a culimmadu leeyihiin in laga shabaho xagga taariikhdoodii in taariikh laga dhigto taariikhdoodii in taariikh laga dhigto waa nooc ka ah tashabuhi lidalika culimmadu waxay leeyihiin ma banaano waa xaaraam sida kuwa kaleba waxyaalaha kale in laga shabaho ay xaraam u tahay bay tanna xaraam u noqonaysaa marka qofku waa inuu bartaa taariikhda hijriga bilaha hijriga yani xilligay bishu soo gelayso xilligay baxayso maxaa yeelay axkaam fara badan baa ku xihan axkaam fara badan ayaa ku xihan dumarkan yani maalan ciddada tirsanayoo kale marka la gabadhii marka laga dhinto afar bilood iyo toban habeen bay tirsanaysaa yani waxay ku tirsanaysaa waa bilahan hijriga wey milaadiga maaha soo yani bilahan hijriga ayuu ku tirsanaya shay kastaoo markaasi yani lagu xiray yani zaman waktiga noocaasa yani wuuu cibaadaadka waxay ku xiran yihiin bilaha hijriga ah oo ramadaan waa bisha sagaalaad oo islaamka yani xajku waa bisha yani marka uu marka uu yani la xajinayo waa bisha laytanaad oo islaamka yani yani sharciga wuxuu ku xiran yahay bilahan hijriga buu ku xiran yahay axkaamta sharciga bilaha hijrigaa ah, ayay ku xiranta xawlaanul xawlka la sharinayo waa kii hijriga ahaa weeye labayo tobanka bilood waa kii hijriga ahaa marka qofku waa inuu bartaa yani bilaha hijriga waa inuu bartaa oo markaasi xilliga ay dhammaanayaan iyo xilliga ay bilanayaan iyo waa inuu bartaa dad fara badan yani waxba kama yaqaanaanba haddii la weydiiyo bilaha hijri waxba ka garan mayo laakiin milaadiga waa yaqaanaa xilligay ku dhammaatay xilligay bilata iyo wuu la socdaa qofku yani waa u xisaabsanta marka yani waxay ku waajibaysaa uu sheekhu yidhi biru'yati hilaalin biruyati hilaalihi ay hilaali ramadaan bisha ramadaan inuu qofkii markaa arko aw ikmaali shacbaana alaaiina yowman ama uu dhammaystiro markaasi yani bishii shacbaan soddonkeedii uu dhammaystiro ayuu ku waajibayaa halkaa inoo joogo wallahu aclam